slى اllah wslm عlى abdi rasuli mustafaa rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waلsalaam عlى rasuuli اllahi اlamin wعlى alih وصaxbihi aجmaciin xamda laka allahuma xamda xamda wshukra laka allahuma shukra shukra allahuma hadla subxaanaه wa tacaala allihii na gaarsiiyey bishan ramadaan maantana in xalqadii kowi tobanaad ee nafaxaat ramadaan iyo neecawda bisha ramadaan inaan u fadhino noo yasiray ayaa mahad iska leh maanta sale kadib xalqadeena maanta cinwaankeeda waxaa weeyaan ramadaana wadacwata ila allahi caza wajal bishan ramadaan iyo dadka ilaahay subxaanah watacaala in looga yeero diintiisa iyo ku dhegnaanteeda iyo ku camalfalkeeda iyo barashadeeda iyo xumaanta ka fogaashadeeda iyo samaha samayntiisa dadka intaas in looga yeero bishan ramadaan gudaheeda fadaaisha ku sugan iyo wanaagga ku sugan iyo guud ahaanba dacwadaas ilaahay subxaana watacaala diintiisa dadka looga yeero wixii ku kusugan insha allah tabaaraka watacala wuxuu rabbi naga waafajiyo ayaan tilmaami doonaa nafteenaan u sheegaynaa tiinana u sheegaynaa ilahay inaan ka baryaynaa subxaana watacala inuu naga dhigo adducaatu lmukhlisuun dad ducaad ah oo ilaahay subxaana watacaala u barax tiray dacwadaas ay u taagan yihiin inuu ilaahay naga dhiga dhammaanteenna ilahay baan ka baryaynaa subxaana watacaala ikhwani lmushaahiduun rabbigeen subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman axsanu qawla minman dacaa ila allahi wacamila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin yaa ka wanaagsan xag qowl iyo orah iyo eray cidda dadka ilaahay ugu yeerto subxaanahu wa tacaala oo diintiis ugu yeerto kadibna tiraahdo annaga ama aniga muslimiinta ayaan ka mid ahay waman axsanu qawla minman dacaa ila allah wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin marka qofka inuu diinta ilaahay dadka ugu yeero isagana camal suuman la imaado kuna dhawaaqay inuu muslimiinta zumradooda iyo kooxdooda ka mid yahay xisbiga ahlul iimaanka uu ku jira arrintaas cid ka wanaagsan ama wax ka wanaag badan inayna jirin ayuu rabbigan subxaanahu wa tacaala aayaddaas kariimada ku sheegaya waxaad ogsoon tihiin nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam sanadkii khaybar ee shanaad wuxuu yidhi habeen habeenada ka mid a ah, marka khaybar la furi rabay la uciyana araayata hadan rajulan yuxibu llaha allaha warasuulahu wayuxibuhu allah warasuuluh berri calanka waxaan u dhiibayaa nin alla jecel rasuulkiisana jecel alla iyo rasuulkiisana asagay jecel yihiin wuxuu raaciyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu gacantiisa ku furi doono ah, hogaankiisa uu ku furi doono khaybar kadibna dadkii habeenkii nin walba wuu baryay isaga ama iyaga oo ka sheekaysanaan oo nin walba u adaroosi yaa berri loo dhiibi doonaa calankaas oo berri xubbigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xubbiga rasuulka gaari doona ood ilaahay subxaana wa tacaala karaamayn doonaa in khaybar la furtona isaga rabbigan subxana watacala tacala oo sabab ugu dhigi doonaa cumar ayaa wuxuu leeyahay weligay imaaro iyo madaxnimo ma aanan jeclaanin ilaa maalintaas mooyane kadibna subaxdii marka laisu yimid ayaa waxa weeyaan wuxuu yihi awa cali waa cali bn abi aalib ibna cami nabi sal alla alay slam nabiga almaadirta ay ahaayeen sidoo kale gabadhiisi faatima binti rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalam xaaska u ahayd faatima xaaska ay u ahayd marka waxaa la yidhi wuu xanuunsan yahay indhabub iyo indhaxanuun ayuu qabaa markaasa nabigeena wuxuu yidhi hala keeno indhaha ugu candhuufay wuu caafimaaday ama indhaha ugu tufay wuu caafimaaday kadibna wuxuu yihi infud calaa raslik sida aad tahay ku soco ilaa aada muxuu ahaa barxadooda iyo banaankooda aada ka tagtid kadibna ha ku bilaabin dagaal iyo seef iyo warma iyo fallaar ha ku bilaabin ee waxa weeyaan waxaad ugu yeertaa tawxiidka ugu yeer inay ilaahay qiraan subxaana wa tacaala inuu waaxid yahay islaamnimada ugu yeer ayuu nabigeena kula daarmay kadibna wuxuu yidhi oo daba dhigay oo hadal khaalid ahon weligiis ilaa qiyaama saaca insha allah tabaaraka watacala taagnaani nibras iyo nuur iyo iftiin na u noqon doona ajaasha iyo generationada soo socda qowlka nabigeena uu ku yihi cali ibn abi aalib radia allahu taala ada kulada daarmay wuxuu ku yidhi lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam inaad ilaahay subxaana watacaala adiga sababta erey kaasoo baxay ficil kaasoo baxay dadaal aada bixisay dartaa inuu ilaahay hal qof kusoo hanuuniye ood ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku qaato oo tawxiidka uu ku qaato uu ku muslima uu ku hanuuna ayaa kaaga khayr badan geela kiisa cas cas oy carabta aada u jeclaan jirtay oy wax kasta ka horumarin jirtay kaas kaaga khayr badan ayuu nabigeen leh sala allahu alayhi waali wasalam ikhwaani marka maanta sababteen ilaah subxana wa tacala inuu qof kusoo hanuuniyo baadaysnaay qof gaalo ku muslimo qof qaloocsanaa ku toosmo ku tooso qof salaada ka gaabin jiray uu salaada darteen ku tukada kelima naga soo baxday iyo annaga sabab aan la imaanay waa fadli aada weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala yuutiihi man yashaa waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin ikhwaani alkiraam adduunkan aan joogno nin walba uu garanaya xaqiiqadiisa nin ishilmaamsiiyo oo takaaful iyo tanaasi iyo la imaado waa baab kale laakiin adduunkan ayaamo ayaan nimid ayaamana waan joogaynaa ayaan ayaan nimid ayaamana waan joogaynaa kadibna waan ka tegaynaa oo barzakh iyo carasaadka qiyaamo iyo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir ayaa cid walba ka horeysa ilah waxaan ka baryana subxana watacala naga dhigo fariiqun fi ljanna nagana badbaadiye fariiqun fi saciir naga badbaadiy rabbiga subxana watacala qubuurteenana uu rabbigan ka dhigi rawdatu min riyaad ljanna naga badbaadiye xufratu min xufari niiraan marka nin walbu ogsoon yahay ayaamahaas la joogo marka adiga naftaada toosi naftaada ilaahay ku xir subxaanahu wa tacaala diinta ilaahay ku toosnaw meeshii ilaahay uu ku faray taagnaaw meeshuu kaa reebayna yuusan kugu arkin waa taqwadii waa istiqaamadii waa alla ku-xirnaantii waa alla adeecitaankii arrinka isaga kaa weeyaan dadka kale oo mu'miniinta ah muslimiinta ah iyagana inay dariiqaas toosan maraan ka shaqeey waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin waa muslim camal fiican buu la imaani dadkan wuxuu ugu yeerayaa diinta ilahay inay qaataan ay toosnaadaan lidalika nabigeena sala allahu alayhi waali w slam wuxuu leeyahay dadka qofkii hanuun ugu yeero oo khayr ugu yeero oo islaamnimo ugu yeero oo imaan ugu yeero oo alla kabaqid ugu yeero oo ilaahay qofka inuu xiriirkiisa wanaajiyo ugu yeero kadibna dadki ayaga ay raacaan oy rumeeyaan warkii aada watay ay ka yeelaan oo dariiqii isagaa subanay maraan cid alle ciddii ajiibtay oo soo raacday oo wanaaggii aada faray fartoontay ajirkoodii ayaa la siinayaa qofkii isaga ahaa iyagana ajirkooda wax laga naaqusa ama laga dhimi ma jirta ayuu nabigeena sala allahu alayh wali w slam waa fadli aada u weyn qofka marka haddii caamo uu yahay iyo hadduu culimo yahay iyo hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahay iyo hadduu qof waayeel yahay iyo qodaduu qof dhexaad yahay ama da-yar intaba nin walba mas-uuliyad ayaa ka saaran diinta ilaahay dadka in la gaarsiiyo dacwada dadka in loogu yeero nabigeena xadiid saxiix wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam balliguu canii walow aaya war hal aayadba ha noqotee ummadda iga gaarsiiyo oo u sheega oo bara oo inay ku dhaqmaan arrinta ayada ku tirtirsiiya ayuu nabigeena sala allahu calayhi wa alihi wasalam marka mas-uuliyadda dacwada cid walbaay saarantahay laakiin dadka ahlu cilmiga ah iyo dadka ducaadda ah iyo dadka diinta ilahi wax ka yaqaana rag dumar waxay noqdaanba da-ka soo joogaanba meelka soo joogaanba mas-uuliyad gooni ayaa saaran ilaahay subxana wa tacaala ballan hore ayuu ka qaaday dadka ahlu cilmiga ah inay diinta ilaahay caddeeyaan oyna qarinin lidalika nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam wuxuu leeyahay jihaadkan ugu sareeya waa kalimatu xaqin cinda sultaanin jaair nin madax ah oo dulmiile ah oo awood badan oo waxaweye ummadda baabi-iyo oo waxaweyan ka adkaaday kelima xaq ah oo agtiisa laga sheega ayaa waxaweya jihaadka ugu sareeya ayuu nabig le sala allahu alayhi waaalih wasalam lidalika rabbigeen ballanta u qaaday waxa weeyaan waid akhada allahu mithaaqa aladiina uutu lkitaab latubayinunahu linnaas walaa taktumuunah fanabaduuhu waraaa duhurihim washtaruu bihi hamanan qaliila fabisa maa yashtaruun yani rabbigeen subxaana wa wuxuu ballan ka qaaday dadka kitaabka la siiyey oo naga horreeyey oo nasaaradii iyo yahuudi oo towrad iyo injiil la siiyey maxaa lagula ballami latubayinunahu waad cadaynaysaan ood cadaynaysaan oo dadka u bidaaminaysaan walaa taktumuunahu mana qarinaysaan ballantaasaa laga qaaday balanta ahayd maxay ka dhigeen fanabaduuhu waraa duurin ballantaas iyo wixii la faro dhanba gadaashooday ka tureen way iska hilmaameen washtarow bihi thamanan qaliila in yaroo sandareerta iyo ifticilla oo adduuna ay ku iibsadaan iyo rabbi ilahi subxaana wa tacaala marka ballantaas marka cid kasta oo kitaabka ilaahay la siiyey amaba soomaaliya ha noqdo qofka amaba jinsi kale ha noqdo qofka haddii marba kitaabka ilaahay la siiyo ballantaas iyada ah oo mithaaqa ah ood ilaahay ahlu kitaab ka qaaday adigana way kaa qaadan tahay kitaabka ilahay baa lagu baray waa lagu xifdisiyey qur-aankii ayaa lagu baray axaadiista nabigeena lagu baray fiqiga ayaa lagu baray siiradii ayaa lagu baray tafsiirka ayaa lagu baray axkaamtii diinta o dhanaa lagu baray ama qeyb fiican baa lagu baray maxaad samaysay wa can cilmihi cilmiga qofka aada bartay maada camila fiih wuxuu ku camal falay waa la weydiini dadka suu gaarsiiy waa la weydiini waa su-aal qofka u taallo marka ballantaas iyada inaan kasoo baxna ayaa loo baahan yahay khaasatan culimadii ummadda dhanna guud ahaana way saaran tahay maxaa u daliila nabigeena xadiid alimaam muslim fi saxiix uu kusoo bixiyey kusoo saaray wuxuu le nabigeena calayhi salaatu wasalaam man ra-aa minkum munkaran falyuayiru biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan ayuu nabig sal l slam qofkii munkar indhaha saaro hadduu maqlana waa lamid hadduu maqlana waa lamid qofka munkar arko oo idin ka mid a ah muslimiintii he gacantiisa ku dooriyo munkarka isaga xumaan baad aragtay la samayni xumaan dhacaysaad aragtay gacantaada ku zuuli fain lam yastatic hadduusan karin oo awoodiisa ayna gaarsiisnayn inuu munkarkaas zuuliyo fa arabkiisa war waxaan ma banaano war waxaan waa munkar waxaan waa macsiye allah war waxaan lama ogola ha yidhahdo qofkii fain lam yastatic hadduusan awoodin oo tawsha ayada ah yani waxba ka qaban karin carabkii wuxuu ka baqayaa dhibka weyn inuu ka yimaado naftiisu baqayaa inay go-do ama xaalad culus ayaa imaani wuu samayn karaa wuu wadi karaa dabcan oo hadduu caziimo qaato isaga go-aan qaato wuu wadi karaa diinta uma diinaysa walow naftiisaba ha ku waaye suu u noqdo martabadii ahayd waxaa weeyaan kalimatu xaqin an sultaani jaa-ir fain lam yastatic amaba wuuba sheege laakiin wuu doorsoomi waaye oo munkarkii wuu zuulan waaye fa biqalbihi qalbigiisa ka naca waa ka karaahiyeysto oo qalbigiisa xumaantiisa ha u sheego hana aamino hana niyoodo maalin alla maalintii gacantiisa ku doorin kar ku dooriyo carabkiis ku doorin kar ku dooriyo nabigu wuxuu yiri sal l slam wadalika adcafu liimaan iimaan qof uu yeesha waa inta ugu daciifsan ugu tabarta daran ugu yaraanta badan ugu hooseysa ayuu nabigeen le sala allahu alayhi waalihi wasalam marka ikhwaan kiraam munkaraadka maanta dahara alfasaadu fi lberi walbaxr munkaraadki meel walba iyo fasaadkii wutaadadii jeebkii aa lagu sitaa telefoonadii ayaa munkarku ka buuxaa jidadkii ayay yaacayaan munkarkii uu taagan yahay idaacaadkii tviyadii meel walba yani majaalistii meel walba munkarkii saas u yeelaa aad bu u tirabatay munkarkii marka qofka muminka waa inuu gacantiisa ku zuuliya gacantiyaa ku zuulina culimada waxay leeyihiin marka munkarka la zuulina oo gacanta lagu zuulina yaa zuulini munkar gacanta lagu zuulina waxaa zuulini qofka waliyl amriga qofka madaxda qofka madaxa maanta madaxweyne ka amaba wasiir ka ah amaba meel ka taliyo amana gobnateero ka ah gobnatooro ka ah waxaa waajib ku ah munkarka inta gacantiisa hoostiisa joogta oo asagaa maamula inuu zuuliyo meesha khamar lagu cabaa inuu zuuliyo meesha xashish lagu cabaa inuu ka zuuliyo meeshii waxawey qaad lagu cunaa ama lagu gadaa uu ka zuuliyo meeshii waxawey dulmi iyo dad maxua ah lagu dulmina ka zuuliyo meeshii qof muslim lagu dilaa ka zuuliyo ama qof ah maxua dami lagu dilaa dila hakada yani munkarka nooc kastuu noqon karaa meeshii munkaraad caqadi ah oo wa ama bidco ay ka jirta nusuliya waxaasoo dhan qofka waliyul amriga ayaa laga rabaa sidoo kale qofkana gurigiisa isaga uu maamula xaaskiisi ilmihiisi iyo cidda isaga hoos joogtana munkarka yeella inuu zuliya isaga ayaa laga rabaa gacanta ku zuulinaya sidoo kale macalinka ama maamulaha madrasada ama waxda ama warshada meeshaas qofka awood isaga kuleeyahood maamula wixii ka dhaca oo munkara inaad gacantiis ku zuuliya isaga ayaa laga rabaa taas weeyaan laakiin kawasooqaad adoo iska fardi socda ayaad munkar jidka ku aragtay inaad gacanta la aado culimada waxay leeyihin fasaad weyn baa ka dhalani lidalika lama ogola inaad adi gacantaada u qaado carabka ayaa markaa marxaladaas ay noqonaysaa lianna sulda adiga madaxweyne ma tihid wasiir ma tihid gobnatoore ma tihid qof mas-uuliyad haaya ma tihid oo maanta sulda iyo awood ay ka dambaysa ma tihid waxaa dhici karta marka munkar azuulillah kadibna isugacanqaad iyo fidno ka weyn inay ka dhalato lidalika waxa weyaan ilah wuxuu le subxana wa tacaala walaa tasubu ladiina tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu llaha cadwan bigayri cilm war dadka ilahay keyrkii caayayaan ama cafan ilahay caayayaan subxaana wa oo ilahay la caayaan u taagan adinkana ilahay alkooda caynina maxaa yeelay haddii aa waxaa weeyaan aada caysaan ilahay bay caynayaan diinta ilahay bay caynayaan walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah ilahay keyrkii ku tuugayaan oo ilahay keyrkii caabudayaan ayaga adinka caynina haddana caysan ilahay baa marka cadownimo iyo jaahilnimo ay caynayaan saas ayaa rabbigan uu faraya lidalika waxa weyaan munkarka zuulintiisa marka marka waxaa loo soo tallaabaya carabki laakin carabki maxaa lagugu coodaari yaa gacan qoraalka waa lamid munkaraadkan ka kabata social mediaha inaad radiso inaad u jawaabto inaad ka hadasho inaad muxuuha xumaanteeda aada banaanka dhigto inaad codayso inaad faydo arrinta ayada waxay keenaysaa in aad noqoto qof munkarki uu arkay carabkiisi ku zuuliyey qodob qodobku dambeey waxaa waa eh, qalbigii haddii qalbigaaga xumaan intaad aragto aada inkiri waayo caadi ay kula noqoto khamraad aragtay zinaad aragtay ribaad aragtay qaawnaanaad aragtay allo lacaynaad aragtay rasuulkiisa lacaynaad aragtay diinta ilahay lagu tumaa ayaad aragtay xuunkii sharciga ilahay subxana watacala dalla helaad aragtay dulmi baahsanaad aragtay xumaan wadnaad aragtay kadibna caadi ay kula noqotay caadi ay kula noqotay markaas waxaa ogaataa qalbigaada wuu bokooday wuu jiraday qalbigaada khatar buu ku jiraa dhimasho ayuu qarka ku saaran yahay iimaan meeshaas wuu ka baxay wadalika adcafu liimaan qalbiga nicitaan haddii meesha laga waayo iimaanka meesha waa ka baxay adcaf meesha uga hooseysa weeyaan arrintaas marka inaan ka taxadirna ayaa ikhwan ilkiraam loo bahan yah waxaan ogaataan rabbigan subxaana wa tacaala cid ay qaraabo kala dhexaysa ma jirta cidda munkar samayso ilaahay inuu cuquubada ay khatar ay u jirtaa ciddii munkarkaas ku daawato oonan munkarkaas radinin oonan ka hadlin oonan xumaantiisa sheegin oonan uga nasaxayn ummadii iyadna in lala cadaabay khatar ugu jirta lidalika nabigeena sala allahu alayh wali slam xadis imaam tirmidi uu soo saaray wuxuu leeyahay dadka ina annaas idaa raaw lmunkar idaa ra-w haalim falam yakhuduu calaa yaday awshaka an yacumahum allahu biciqaabin minhu ayuu nabigeena sal slam dadka haddii ay qofka dulmiga samayna ama naftiisa ha dulmiyo ama rabbigiis xaq aad kulahay ha dulmiyo ama waxa weeyaan muslimiinta iyo khalqiga ilaahay ha dulmiya qofka daalimka dadka haddii ay arkaan oynan gacantiisa ayna qabanin oy xumaanti ka celinin naftiisu dulminay musrif calaa nafsihi dembiyuu la imaanayaa xumaan buu samaynayaa daacadku ka tegayaa allah subxaana wa tacala awaamartiisu ku caasinaya haddii ayna ka qabanin dadkii kow sidoo kale allah subxaana wa tacala ayuu ku xadgudbayaa oo u caynaya u diintiisu caynaya alla xaq aad ku lahaya dayacaya dadkii haddii aanay ka qabanin khalqigi ilaahay buu dulminaya kanuu dhacaya kanuu caayaya kanuu dilaya kanuu xamanaya wahakada wamaa ilaa dalik kanuu dabandaabiinaya markii uu samaynaya haddii marka dulmigaas oo nooc walba taabana aanan qofka daalimka inta la arg kadibna aan dhab laga siin oo laga qabanin oon laga celinin ilaahay subxaanahu watacaala waxaa dhow in uu ciqaab ku camimo dhammaantood uu ku ekeeya cuquuba xanuuna abaaba baahiye cabsi waxaa eh, weeyaan wadaraba allahu maala qaryatan kanat aaminatan muطmainatan yatiha risquha ragada min kuli makan fakafarat bancumi illah faadaaqaha allahu libaas aljuuci walkhawf ma kana yasnacuun ilaahay subxaana wa tacala wuxuu tusaale usoo dhigay ama tusaale ahaan u muujiyey tuula iyo magaalo iyo degmo ilaahay nicmo uu siiyey aaminay ahayd oo waxaaba yaraata cabsi maani jirin meel xasiloon ba ahayd fawda iyo buuq iyo qaqa toona ma jirin risiqeedana meel walba u imaanayaa risiqna waa barwaaqa waa bashbash waxaaba yaraatay naaqus ama dhiman oo meel loo dana malahan kadibna maxay sameeyeen fa kafarat biancum illah nicmooyinka ilaahay uu siiyey ayay ku caasisay oo dadkii jooga ay ku caasiyeen inay ka shukriyaalaan la waayey way kibreen way batraameen arrinkaas marka wuxuu keenay laba shay in lagu daro faadaaqaha allahu libaas aljuc walkhawf bima kaana yasnacuun khawf cabsi cabsia ah iyo baahi ayuu ilaahay subxaana tacala dhar ugu dhigay huwiyey saas ayuu rabbigan le subxaana tacaala marka haddii xumaantaas ay dhacdo oo xumaanta iyada liska celin waaye oo xumaanta iyada liska gacma garbaduubi waaye oo lisaga aamuso cuquubadaas khatartaa dhacaysa baahidii ayaa booskii nicmadii iyo waxa weeyaan dharartii geli amni dara ayaa booskii amnigii iyo deganaantii geli xaalad khatar ayaa la geli marka in laga degtoonaada wayn ummadihii naga horreyn way ku dhacday arrinta iyada reer banu israa'iil ilaahay subxaanahu wa watacala wuxuu u diiday maalinta sabtiga oo ciidood ahayd inay ugaarsadaan ayuu rabbigan u diiday khaasatan baddi ay kala soo baxaan kalluunkii kadibna ilaahay baa imtixaamay ila waa lisimtixaami wa balawnaahum bilxasanaati wasayi-aat xasanaat iyo muxuu ahaa waxyaabo fiican iyo culaysyana waa lagu imtixaamay oo reer banu israil waad garanaysaano wuxuu ilaahay usoo dejiyey cirka malab iyo cabitaano aan caadi ahayn iyo shimbiro solon iyo waxaa aan inaca hilib duban oo solon ayuu ilahay usoo dejiyey subxaana wa tacaala wanaagaasay kamid tahay xasanaadka lagu imtixaam ay kamid tahay sayi-aadkiina lagu imtixaam waxaa kamid a ah, in rabbi subxaana wa tacaala amaba nicamtii qaar oo lagu imtixaamay sayi-aadka waxaa kamid a ah, in rabbigan subxaana wa tacaala uu sabtigii maalintii aynan ay ay waxba ugaarsanaynin ay banaanka imaaneysa oo imaana kalluunkii iyo malayga ay banaanka imaaneysa ay soo tuuranaysa oo xeebta saa usoo yaaci ayaamihii kale oo laga bilaabo xad isniin talaado arbaca khamiis jimcana waxba ayna jirin sabtiga banaanka ay taalo kadibna xeelada sameeyeen xeelada maxay tahay waxay dilaaciyeen kanaal kanaalka markay dilaaciyeen sabtigii ay kanaalkii muxuu ahaa afka xagga ka xirayaan ka sharayaan markii ay soo gashay baashi ay xaggii ay dhooba ka saarayaan dhankii ay ka bixi lahayd kadibna maalmihii dambo oo axaddii isniintii iyo marka aruursanayaan arrinkaas marka xeelad weeyaan dadkii akhyaarta ahaa dadkii wax fahmaaya dadku ahlu diinka ayay kamid ahaa waxay idheen war ka jooga war waa xeelad aanan banaanin war cuquuba lagu lagu mudani ilahay baa nagu cuquubadayni ka jooga waxa weeyaan arrinka ayadeed way socon weyday kadibna ilaahay subxaana watacaala falamaa catow camaa nahuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin daayeero iyo doofaaro ayaa laga dhigay oo lagu cuquubadeeyey ilahay marka wuxuu ka hadlay dadkii waxa weye wadaagga faraya wuu ka hadlay kuwa la cuquubadayna waa ka hadlay kuwa ka aamusanyn lagama hadlin in laga hadla mabay saa'ilaan culimada in badan oo kamidna waxay leeyihin mufasiriinta kuwa aan la hadligaa lagu daray maadaama ay ka aamuseen ya ilahay marka wuxuu leeyahay eh, markii ay hawshaa sameeyeen anjayna aladina yanhawna can isu wa akhadna aladina dalamuu bicadaabin ba-iisin bimaa kaanuu yafsiquun ilaahi subxana wa tacaala kuwii xumaanta reebay wuu kori wuu badbaadiyey kuwii xumaanta kuwii wanaagga samaynay oo xumaanta muxuu ahaa reebay oo xumaantan ka joogi lahay ilahi wuu badbaadiyey kuwii xumaanta samaynay waa la haligay kuwii laakiin iska aamusay oo dhagaha ka furaystay lama sheegin in la sheegay mama mudna culimadana waxsaan haway u sheegay in la haligay oo kuwaa la la halaaga lagu daray ayay sheegayaan ikhwan ilkiraam marka dacwadaas iyo diinta ilaahay maanta baahi weyn ayaa loo qabaa meel walba mashaariq allo maqaaribiha ah, diinta in la gaarsiiyo oo nubuwadii nabigeena uu yihi calayhi salaatu wasalaam la yabluqana hada diin maa balaga alleyl wanahaar ilaahay diintiisan iyo diintan meel kasta oo habeenka iyo maalinta ay gaaraan ay gaari doontaa ama diintan diinkan uu gaari doonaa walaa yadacu allahu bayta madarin walaa wabarin ila adkhalahu hada diin bicizi casiizin aw bidilli dhaliil cizan yucizu llahu bihi alislaam waahlah wadullan yudilu llahu bihi alkufra waahla aw kama qaala sal allahu alayhi waali wasalam marka diintan in meel walba ay gasho oo guri muxuu ahaa dhowro ka samaysan iyo guri ka samaysan aqalhori iyo buush ka samaysan iyo qaar ka samaysan dhogor meel walba mid dhagax ka samaysan meel walba diintan inay gaarto ay cid walba gaarto arrinta ayada waxa weeyaan meelo badan waaba gaartay laakiin anaga inaan ka shaqayno ilahayn hogaansiinaya eh, adi laakiin dowr aad ku yeelato oo nin walba kaalintiis uu qaato arrintan ayada ikhwaan kiraam aan murug iska saarno aan ka dadaalno nin walba ha ka shaqeeyo ninka culimada ha ka shaqeeyo ninka daalib cilmiga ha ka shaqeeyo qobn calin dugsiga ha ka shaqeeyo hooyada ha ka shaqeyso gabadha ha ka shaqeyso dadkan yutubarada ah oo waxa youtube ka shaqeysa ka shaqeeya kuwan waxaw facebook iyo social media ka shaqeeya ka shaqey ka shaqeeyana nin walba diinta ilaahay in luqada lagu tarjama nin walba luqada yaqaano cidda u arka diinta ilahay gabdhihii shaqaalaha guryaha jooga hala gaarsiiyo kuwa darawalinta baabuurta nawada hala gaarsiiyo kuwa waxa dukaama noo iibiya hala gaarsiiyo xafiisyada aan tagayna oan danta kaleenahay diinta aan gaarsiina tagsiyada aan qaadanayna oo waxawy aan raacayna diinta hala gaarsiiyo dadka wada wamaa ilaa dalika meel kastoo joogto qofka muminka ah, waxaa inaa noqda laga rabaa kalgayf aynamaa xalla nafac waa roob oo kale roobka meel alle meeshuu ku daga asal ahaan u anfacaa marka inaan saar doqono in ku dadaalna ajar xisaabsanna ilaahayna subxaana watacaala ajarkiisa weyn kuwa gurabsaday oo helay oo waxa weeyaan ummad badanna ay ku janno galeen ayagana janno galay inaad ilahay naga dhigo aan ka wada shaqayna ilahayna waxaan ka baryayna subxana watacala biasmail xusna wa sifaat alculaa inuu camalkeenna mid isaga u barax tiran ka dhigo dacwadeennana dacwo mutaqabala ah oo ilaahay ummadda ku anfaca ka dhigo annagana kuwa diintii aan baranay ku camalfa ilahay naga dhigo inta aan maqalnay oo wanaag ahna kuwa qiyaamo ee markaa tikacaan si ay ugu camal fileen awgeed inta ay sheegeen ay u markaad kacdo ilahay inuu naga dhiga subxaana watacaala soonkeena iyo salaadeena iyo sadaqadeenna iyo cibaadaadkeena kana ilahay subxana watacala ha aqbalo dembigeena allah dhaafa dhaafo darajadeena allah salaamayo ilaahay subxaana watacaala corona iyo xanuunadan tirada badan oo ummadaha la geeyey ilahay subxana watacaala ha naga badbaadiyo intuu la xanuunsan allah ka caafiyo intuu dhimatan allah naxariisto darajadooda allah salamariyo qubuurta allah waasiciyo amwaat lmuslimiin meel kasta muxuu ahay iyo xilli kastoo dhintaan ilahi subxana watacaala qubuurta waasic allah dhiga maalinta qiyaama carasaadkeed ilaahay subxana wa tacaala dilligiis iyo harkiisa allah siiyo siraadka biriq allah nagu mariyo sida biriqsi oo kale allah nagu mariyo ilaah laga raal laga raali noqdo ilaah subxana wa tacaala nabigeena caleyhi salaatu salaam iyo sidiiqiinta iyo shuhadaada iyo saalixiinta safkooda allahna yeelo dembigeenna iyo dembi waalidkeenna iyo macalimiinteenna iyo mashaaikhdeenna iyo muminiinta aqribada aan nahay iyo muslimiinta guud ahaanba iyo cid kastoo xaq nagula ilaah subxana wa tacaala ha wada dhaafo ilahayna firdows calana u kulmiyo hada wallahu aclam w sala allah waslama ala abdi rasul mustafa